الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في كتاب الغسل aan kusoo jiray baab اlgusli wuxuu ku saabsan yahay faslun waa taxta albaab fasl hadaad maqasho kitaabun wa baabun wa faslun culimada waxay leeyihiin xikmada canaawinta loo sameeyey waxaa weeyaan litashwiiqi wa rafci lmalal ah. yani qofka wuxuu iska jecel yahay in wax loo hadba wax uu wax uu dhameeyo yuu jecel yahy wax gooyo haddii hadda kitaabka dhusku furan yahay oo laga soo bilaabo bilowi ilaa iyo dhamaadkii una ciwaan ba lahayn ogo waxaa wey masafadaa kugu dheeraan laakiin markaad marba kitaab aad dhamayso baab baa kugu dhamaaday kitaab baa kuu dhamaaday fasal ba haddana gashay way kuu fiicanta <clears throat> waad aragtay dadka musaafirka ah ee jidadka ku socda meelaha waddooyinka qaarkood waxay leedahay kilomiteraad bay qoran nairobi saddex boqol iyo wax afar boqol marka markaaad xooga u socotaba shan kilomitr baa go-i xisaabtii marka intaasaa goda intaas soo hadhay intaasaa goda intaas soo hadhay naftaad u sheegi saas oo kale weyaan faslun hada fasilun bayna maamada wa bayna maa sayati yuu kala faslinayaa <clears throat> yabda lmuqtasilu qofka qabaysanayo wuxuu ku bilaabi qabayskiisa bitasmiya alla magacaabid bismi illaahi buu ku bilaabi waxa ugu yar bismi illaah markuu qabaysanayo uma kadib biisaalati qadarin wasakda zuulinteeda wasakdu iska zuulinayaa qadarkaas qadarka ama ahaado wax qadar ahoo wasakoo daahir ah ama wasak nijaasinimo kusi darsatay ahaato wasak daahirah kalmaniyi walmukhaati walbusaaqi manida iyo haakhada iyo candhuufta iyo waa daahir nijaas maaha waad allaqaysa candhuuftaada marada ay kaa maraysaa nijaas maaha daahir wey <clears throat> laakiin waa mustaqdar oo wax wasaq ahoo aan la jeclayn wey oo in la iska dhaqayta dagminida nabiga caleyh isalaatu wasalaam caaisha ka dhaq jirtay ama qadarkaasi waa qadar haddana nijaasnimo ku darsaday sida madidii iyo wadidii iyo madida qofka mudaacabada ku imaatay iyo nijaas kale oo istinjada xaggeeda ku tacalluqday iyo waxaasuu iska daahirinaya izaalatu qadarin hadday daahir tahay lisunna waa sunna inaa iska dhaqdo hadday daahir yahay waa wasaq daahira ah. lakin hadday nijaasa tahay waa waajib uma biizaalati qadarin buu haddana kuxujisinayaa bismi illaahi buu yidhi wasaqdii buu iska nadiifiyey wixii ku dheganaay ku dheganaay buu iska dhaqay wa biwudu'in baa sunnaha inuu ku bilaabo iyaduna weyso ka wuduui salaati salaada weysadeeda oo kale ah wuduui salaat marka lagu leeyahay tashbiiha macnada waxaa weeye waa wuduugii sharcigaha wey leanna wuduuga luqada nadaafa lagu yihahda looma jeeda maanta nadaafee waxaa loo jeedaa weysadii taqaanay sharcigeeda acdaada maqsuuska ah la dhaqay xadiidka caaisha fi saxiixayn ku sugnaa tawad tawada nabi sal sl wuduuka lisalaat sida salaada ugu weysaysto oo kale ayuu nabigu u weysaysan jiray markuu qabaysanayo caaisha marka xadiidkeeda macnaha wuxuu tusahayaa wayse kaamila wayse kaamila xataa lugihii la dhaqaayo intaan qamiisba gaarin riwaayatu maymuna bint alxaarith radia allahu canha radia allahu caaisha umahaati muminiin jamiican allah ka wada raadi noqdee maymuna iyaduna waxay caddeynaysaa riwaayadeeda nabiga alay slam intuu qaarkooda ka weysaystay lugihii inuu dib dhigay <clears throat> lugihii uu dib dhigay markuu qabaystay kadib ayuu lugihiina dhaqay taana waa banaan tahay xaalka iyo waaqica meeshaana yar kala saari karo oo marra musqul ah oo aan waxba kugu safurdhaynin baa laga inaad ku qabaysanayso marra meel oo aan dhugaha iyo waxaas aan u wanaagsaneyn nadaafadeeda markaa markaad bogto aad lugihii ka raacinaysaa oo dib baad udhigan kartaa marka alamru fi dalika waasic arrintaa waska iska waasic weyaan waxba cariri ma laha insha allah wa biwuduu'in weyso ka wuduu'i salaati salaada weysadeeda oo kala uma kadib waysadaa hadduu marka xadath iyo la imaaninna waa u jirtaa waa wayse u jirta wey haddii kalena qabayskaaba ku filan oo wayse u noqonaya duniyooda huma yufiidu lmaa biyihii buu firdhina shubayaa afaada afaadada waa rash waa kasii xoog badanta waa biyo fara badan oo isku harwaaminaya isku sideen wey ufiidu lmaa calaa ra'sihi intuu qaado cantoobo ama biyo qaado isku shubi calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa talaata saddex jeer naawiyan xaalu yaa mid niyoonaya markaas uu biyahaas ushubayo ila waajibaadkiibaa bilowday haddee markuu madax biyahaas ka shubay qabayskii waajibkaa bilowday naawiyan wuxuu markaa niyoonayaa rafcal janaabati janaabo koryeelideed aw ilxaydi rafca xaydi xayd koryeelidiis aw istibaaxata asalaati salaad banaysashadeed salaaddii baa ka xanibneed oo weyse la-aanti iyo qabayski janaabadii iyo xaydkii iyo salaaday waxay kamid tahay mawaanicda salaada kaa reebaysa marka salaaddii baad ku banaysanaysaa qabayskan waa ku banaan tahay adoo waxbaba xayd iyo janaabadna sheegin wayukhallilu yukhalilu shacrah madaxiisana waa gelgelinayaa faraha tobanka farood ayuu timaha madaxsa u gelgelinayaa waa goorma lakin gacmihi horta waa inay qoyan yihiin gamihi biyihii gacmihi qoyan yuu saa u dhex gelgelinaya hadduu tima leeyahay madaxa saa u gelgelinayaa si meelaha madaakishay dulduleelkii wixi o dhan ugu sii sameeya biyaha soo socda ay u gaaraan oo uga soo karoodin uga soo boodin saas wey wa yukhalilu shacrahu buu sii dhex gelgelin faraha uma calaa shiqihi buu ku shubi dhinaciisa alaymani ee midigta dhanka midigtoo dhan bihi ku shubi halaata saddex jeer uma alaysani dhanka bidixdooda ku shubi halaata saddex jeer markaa saddex jeer markaasuu madaxi haddana korka dhexda kaga shubaya saasuu qabi isku imaanaya wayatacahadu wuxuu ku dadaali oo uu ka warhayni oo si gaara uu maaratay u raaraaci macaadifahu laalaabkiisa macaadifta meelaha laalaabka jirka sida alibti macaaif macaain lbatni oo kale caloosha mxuu ahaa macaadif lbatni caloosha hadduu qofku xalus leeyahay oo kale dhagaha iyo meelaha laalaabitaanka meelahaas o dhan bu si gaara ayuu u raaraacaya meella biyuhu toos bay iskaga gaarayaan meela waa in lagu leexiyo oo gacmaha iyo lagu shubo si gaara wayatacaahadu wuxuu ka warhaynayaa oo ku dadaali macaadifahu meelaha laalaabka wayadluku jasadah jasadkiisana waa marmarinaya gacmihii buu marmarinaya dalkii waa gacmaho la marmariyo imraar lyadi cala lbadan ayaa dalka la yirahda jajabin iyo marmarin iyo ka marka wuxuu ku daray sunankiiba ku daray shaaficiyadu aya waxay qabaan tacmiimu lmaayi cala lbadan bes qabiis waa ku asax haddaad tad biya aad biyo tiimbato ama isku shubto jirkii biyihii gaaraan ado gacmihiiba marmarinin qabiiski waa kugu jiraa laakiin alimaam malik raximah اllahu tacaala iyo muzani oo shaaficiyada kamid a ah, imaam muzani labadu waxay qabaan wujubu dalki in gacmaha la gaarsiiyo oo la marmariyo oo meel kasta biyaha gaarsiy aad mariso waa waajib bay leeyihin liannahu biyaha kuma fillay leeyihin biyaha aad isku shubayso ood arrintaa kuma filla dalkii waa waajiba wa fi lxaydi xaydkiina taa janaabadii xaydkii si gaarha ah, isagana janaabadii lamid taha xaydku laakin waxyaala gaar oo ah jira tiibuu ka hadlayaa wuxuu ku leeya wa fi lxaydi xaydkii qabayska laga qabaysanayey tutbicu waxay raacinaysaa haweenaydu athara dami dhiigga raadkiisii fursatan karin miskin miski ah. ah fursa miskin maro yar oo ama suuf oo miski iyo cadir iyo wax la mariyey oo udgoon la mariyey yaa meeshii dhiigga ay marinaysaa nacam taasi marin xadiidkii caaisha radia allahu canha gabadh baa nabigu utimid alayh salaam markaas waxay tii ya rasuula allah kayfa atawada o kayfa atadaharu maa xasan xayf loga dahir noqdaa markaasuu nabig alay slam wuxuu yiri khudii firsatan miskin riwaayo kale mumasakati fatawadaii fiiha ismamari isku nadiifi way fahmi weydi marka kayfa atawada ya rasuul allah seen miski intaan qaada ugu tawadu-i markaasuu subxaana allah tawada-i biha wastatara bithawbihi nabiga alayh salaam dumara isku asturay meelaan laga sii dhexgeli karin ayuu wuxuu yihi ismarmari baan ku ihi caaisha la joogtay nabiga aleyh isalaatu wasalaam faqiihaad ah caalimadu nabiga waxbaray caaisha marka shaqadii hoose tafaasiisha hoose ka qaaday haddii marka uu qofku wax ka kaafiya uu helayo meelaha qaar iyo howlaha qaar iyo sheekeenteeda waa ka gaabsan karaa laakiin haddii wax sheega la waayo in allah laa yastaxyi min alxaqi daas ay soo deliishatay ama deliishan waad ka soconaysaa xikmada marka maxay tahay xikmada xikmatu tatabuc ah, mxuu ahaa aathaar dami bifursa miski miski la marinayo maxay tahay tadyiib lmaxali surcat lculuqi bay dhahan tadyiib lmaxali wa surcat lculuqi maxalkii oo horta la udgooneeyo meesha dhiiga ka imaanaya xaydka iyo oo la nadiifiyo la udgooneeyo iyo xagga xamliga iyo ilmaqaadida oo iyadana ku fiican wey meesha hadii la nadiifiyo lamaratay la fuuxiyo la hagaajiyo la nadiifiyo waxaa weyn laga qabaa islaanta marka qabaysatay iyo hawshaa dhamaysatay ilmihii dambe inay qaato ha urudo fain lam tajidhu haddaynan helin miski faiiban iib bay isticmaalaysaa hayrahu aan miski ahayn ila miskigu waa khaas iyo caam iyo diib isku yihiin diib oo dhan miski maaha laakiin miski oo dhan waa diib fain lam tajidhu faiiban diib kale hayrahu aan miski ahayn miskiga adyabu diiba fain lam tajidhu kafalmaau biyaa ku filan nusuqda qaarkood fain faiinan ujeedo lakin aniga ma qor hadda ka baxba fain lam tajidu kafa lmaau biya ku filan wlwaajibu waajibka minhu min kayfiyati اliqtisaal qabayska iyo kayfiyadiisa waxaa waajibay sunanka iska dhaafay wixii waajiba shayaane waa laba shay laba shay baa waajib kugu ah anniyatu waa waajib inama alacmaalu biاniyat ah, niyadu waa waajib meeshan ayada inaad la imaato liannahu qabaysku sidiisuba waa cibaada macquulat lmacna waxay wadataa macna alcibaada oo macna alcaada wadataa nadaafad waa looga qastaa cibaadana waa loola qastaa niyaduna waa mumayiza bayna alcibaadaati waalcaadaat cibaadadii iyo caadaadkii bay kala saari si marka qof iska qabaysanaya adaan u noqonin oo cibaado kugu noqoto ajir oga hesho niya la ima marka niya la imo cibaadadu marka ahamiyada ay niyadu leedahay kutusaysa naam sida ay niyada caadada iyo cibaada kala qaado iyo cibaadada laftirkeeda usii kala qaada bayna waajibka iyo sunanka ay sii kala qaadaan niyadu sii kala saartaan anniyatu cinda awali quslin qabayska u horeeya oo mafruudin la farad yeelay qabayska sunada iyo faraxalka iyo weysadaiy iska dhaafay midka aad madaxa biyaha ku shubaysa waajibka marka u horeysa waa inaad niyootaa wa tacmiimu shacrihi timihiis kaa weeyaan shayga koobaad wey ee waajibaya shayga labaad waxa weeye tacmiimu shacrihi timihiisa inuu ku camimo iyo jirhkiisi iyo badankiisiba bilmaai biyo waa inuu ku camimo shacriga keliya mayahe wabasharati loola socotaa wabasharihi bilmaai biyo xataa maa taxta gulfati gayri lmaktuuni qofka aan gudnayn qofka aan gudnayn balagtiisa gudaheeda xataa waa inu dhaqaa maa taxta gulfati hayri lmaktuun hayru maktuunka aan gudnayn gulfadiisa gulfada waa balagta ilaalaada wey ee laga jaro caruurta iyo laga gooyo waxa hooseeda waa inu lannahu meesha ayadaa asal ma ah asalka xashafadaasaa la rabaa inay biyihi gaalaan wixii kale waa ziyaada la raba in la jaro wey wamaa yadharuna waa waajib in la dhaqo ayaduna min farji hayibi haweeneyda hayibada hayib waxaa loo jeeda almutazawijat tii guursatay guur soo martay bikaaradeedii tagtay ayadana waxaa ka muuqani bay dhaqi idaa qacadad markay fadhiisatay lixaajatiha xaaja gudasho markay u fadhiisato waxaa soo daahira intaasay dhaqaysaa oo dawaahirulbadan baa lagu tirinaya bawaatinta laguma tirinaayo walow akhadat walow axdatha hadduu xadatho qofkii qabaysanayay baa xadathul asqar waa istaabtay neefaa ka timid isagoo qabaysanaya oo soo weysaystay ama qabayskaasba niyad u niyooday low axdatha hadduu xadatho waysadii ka burto fii athnaaihi ahnaarin qusli qabayska gudihiisa dhexdiisa tamamahu qabayskiisa waa dhamaystiranaya qabaysku waa dhamaystiran laakiin waysadii awe waa inuu ah. a goorma hadduu qabayskii waajibkaa isagoo bogay oo biyihii qabayska u horeeya qasrada u horeysa ku filane taa horreysa waajib ku dhacay waxaan dambe o dhan waa iska faajafaaji iyo ziyaadaad wey intaa isagoo boga haddii uu kusoo uu xadad ka imaado qabayskii waajibka ahaaye aan dhihi lahayn weysadii isdhex galeen hadduu dhammaado kadib deen xadad imaado wuduu weyse cusub baa laga rabaa maxaa laga rabaa weyse cusub baa laga rabaa laakiin xadadka uu xadathay askarka ah kii akbarka ahaa ee jinaabada ahaa ma burinayo walidalika waxaa lagu laqziyaa yulqas cinda alfuqahaa waxay dhahaan lanaa lanaa mutayamimun eh, cafwan ba baabu tayamum way taasi tan waxaa weeyaan waa masle kale ayaduna way jirtaa laakiin waxaa weeyaan qof xadathay oo xadadkiisaasi uuna burinaynin faradkii faradki una burinaynin tayamumkaas ma waxaa ujeedaa qabays eh, eh, xadadkaa ka imaaday ee qabayska asaga aha u qabaystay qabayskii waajibkaa ma burinayo lakin muxuu burin waysadii buu burinaya waysadii buu burinaya ya walow axdatha fi ahnaa'i tamamahu waa isku macnaha isku mid wey sharca iyo axdatho ahnaa'ihidaas ad ka garan walow sharaca qabays buu dhex galay ahe uma axdatha saasuu ku qoraya waa sax wey ya sharaxa sharaxu galay ma sharaxa masa matniga matnigu kuu qoraya isdiyaar wey marka walow sharaca qabayskii buu guda galay uma xadaa markaasuu haddana xadatho weysadii ka burti fii anaaihi anaai lqusli qabayska dhexdiisii tamamahu qabayskiisi uu dhamaystiran dhihi maayo waan weysaysan weysan gelahay ma dhahay laannu qabayskii waa ka asaxay weysadaas ma burinayso weysadaas ma burinayso waxaa ujeeda xadadka ma burinayo xadadka ma burinayo walow talabada shacruhu walow talabada hadduu xaraaraysto oo xaraar noqdo shacruhu madaxiisiibuu xaraar noqday ama talabada huwa shacra shacrigiisiiyo timihiisiibuu xaraareeyey talbiidku waxa weeyaan wax madaxa la marin jiro oo sibqi ah oo muxuu ahaa xabag ahaana oy madaxa marsan jireen sida kuwa meelaha qaar reebaadiyaha ay uga yaqaanaan nooc dhooqada kamid oo xaraar la yihahdo waxaa jirta madaxa la mariyo timahana way nadiifini wasaqdana wa ka zuurini waxaaso dhan marka waa la mariya xooga ukaade marka angegta kadib ayaad qabaysanaysaa si fiican bay timihi hagaajinayo lafti xataa way hagaajin nadiifin ah. walidalika nabiga alayh salam waa kii jiray ajadkii xajkiisii markii la yidhi dadka cumray ku xalaaloobeen adiguna weli cumrada kumaada xalaaloobin waase wuxuu nabig alay slam wuxuu yihi labadtu shacri waqaladtu hadyi labadtu shacri waqaladtu hadyi falaa axilu xataa anxara ilaa hadyadan ka gowraco anigu ma ma xalaaloobayo marka talbiid baa la madaxa wax la marsado wey qofkii sidaas ahaay janaaba ku dhacday muxuu sameyn waa inuu waa inuu wix iska baabi'iyo si timihi ay biyi u gaaraan walaw talabada shacr timihiisa hadday ay xaraaroobaan ama uu marsado waxyaala sibqi iyo uu mariyo xabag wajaba waxaa ku waajiba naqduhu inuu tirtiro talbiidkaas iyo waxa madaxa ku dhegan waa goormase in lam yasil maau hadduu biyaha gaarayn ilaa baatinihi ah, bainu shacriga iyo tamaha iyo biyaha dena gaarayn waa inuu sameeyo haweeneyda iyana waa sidaas o kale dimaheeda u xidhxidhnaa adiin biyaha gaareen horro jinaabada iyo xaydka ukala qaadayaan jinaabada waxba furaysa lakin xilliga xaydka way furfuraysa timaha waman calayhi najaasatun qofkii korkiisa nijaasa ay tahay nijaasaba jidhkiisa ku taallaba wajaba caleyh waxaa ku waajiba an yaqsilaha nijaasada inuu dhaqo uma yaktasil u qabaysto nijaasadaas jidhkiisa ku taalla horta waa inuu dhaqo marka ka bacdi buu qabaysanaya lakin nijaasadaas waa la kala qaadi nijaasa xukmiya iyo nijaasa cayniya loo kala qaadi nijaasa xukmiya iyo nijaasa cayniya xukmiyada waa w aan isha ayna qabanaynin wey isha aan qabanayn taa qabayskay raacaysaa qabayskay raaci oo ku filan wax si gaara ah loo dhaqaayo maaha laazim maaha in loo dhaqo laakiin hadday cayniye tahay iyaduna waa lakala qaadi haddii qaslada hore ay ku dham ay ku baaba-ayso qasladaasay raacaysaa haddaysan ku baaba-ayninse gaar in loo dhaqo laiska zuuliyo wey saas wey walow muxuu yidhi waman calayhi najaasa wajaba caleyh an yaksila inuu dhaqo uma yaktasil dee qabaysto wayakfi waxaa ku filan lahumaa gaslatun fi lasax labadaasba nijaasadii iyo uu iska dhaqaayay iyo jinaabadii uu ka qabaysanaya labadiiba waxaa ku filan gaslatun hal qabaysa ku filan fi lasaxi saasuu ku fi lasaxi cinda man cinda nawowi waa kusoo sheegay kusoo sheegay islaaxa sheekhu haddaa asax ku dhaho waxaan ujeeda nawowi raafica meeshaas lagaga tagay raafici weeye waxa qaba waajib waxaa ah inaad aad nijaasadiina dhaqdo qabayskina aad aad kala saarto laakin wuxuu leey nawowi hal qaslaa ku filan wayakfi lahumaa ghaslatu fi lasax hal qabaysaa ku filan nijaastiyaa iska dhaqileed iyo qabayski waa goorma laakin sidaan ukala qaadnay wey waa in lakala qaado loo kala qaado xukmiya iyo cayniya xukmiyada ayado qaslaa ku filan cayniyadiina hadday marka horeba ay baaba-ayso halbaa ku filan haddii laakiin ay baaba-aynin oo nijaas kugu dhegan oo aan ku filleen in qabayska la raaciyo si gaara ah in loo dhaqan mooyaan aan go ay tahay waxaa waajiba in lakala qaado oo najaasia la dhaqo qabeyskiina markaas lala imaado lala imaado wahada itifaaq bayna nawowi waraafici nawowi raafici da isku waqsiyin nawowi iyo raafici khilaaf kama taagna middaa iyada haddii najaasada ayna go-aynin in mid walbaba najaasadii horta la gooyo kabacdi qabaysto muran kama taagna ee meesha uu nawowi raximahullah uu leeyahay raafici ku khilaafsan yahay nijaasada haddii ama xukmiya tahay ama ay tahay nijaaso go-aysa qabayska hore ku go-aysa markaa wey marka uu leeyahay yakfi lahumaa gaslatun fi lasaxi markaas wey walaw kaana calayha guslun haweeneyda korkeedii qabaysanaysa waxaa lagu lahaaday korkeeda ahaaday quslun qabays waajiba quslu janaabatin janaaba qabayskeed baa lagu leeyahay inay ka qabaysato wa quslu xaydin xaydla qabayskeedna waa lagu leeyahay wasu soo gaadheen janaabana waa lagu lahaa ayoo ka qabaysanin ba xaydki ku dhacay matalan xaydkii baa ku dhacay ama ma aheen to xayd qabtay yaa xaydka iyadoon ka qabaysanin yuu ninkeedii u tagay u galmooday xanafiyada way qabaane xanafta waxay qabaan inqidaacul xayd baa ku filan bay leeyihin ah ayadu salaadihii iyo markay tukanayso waa inay qabaysato laakiin inuu ninka ugalmoodo xaydkiba hadduu go qabaysba ma sugi ma sugaayo ah, xanaafta saa qabto xataa yadhurna buu dariishanayaa ilahay ka daahir noqdaan oo dhiigga ka go-o kuwana waxay leeyahay faidaa tadaharna xaad geenaysaa faidaa tadaharna faatuuhuna markaasaa la yiri markay qabaystaan gabdhaha faatuuhuna min xayd amarakum ullah xataa yadhurna ha u dhawaanina xataa yadhurna marka haayadii oka alaa kullin law kaana calayha quslu qabays hadii lagu lehy quslu janaabatin baa lagu leehay gabadhi wa quslu xaydna waa lagu leehay fakhtasalad markaasi qabaysatay liaxadiba midkood bay u qabaysatay kafaa canhumaa labadi waa kaga filan yihin labadi waa kaga filan yihin waman iktasala maratan waaxidatan hal mara ninkii qabays qabaystaa biniyati janaabatin buu uqabaystay niyat ljanaaba iyo wa jumcatin maanta ayaama soo jumcama man asala wakhtasala baa soo arortay de o jumcada si gaara marka waman iktasala maratan waaxidatan hal mara ayuu qabaystay biniyati janaabatin iyo wa jumcatin buu u wada niyooday u qabaystay jinaabo u qabay iyo jumcadiiba isku qabu yii hal qabaysa iyo labadiiba u wada niyooday xasalaa waa u xasilayaan waa saxeen waa u suurogaleen labadaba waa ku filayin wey aw mase niyati axadihimaa midkood buu niyooday ku qabaystay niyadiis xasala duuna alaakhar xasalaan manwi midkaa la niyooday baa u xasilay oo uhagaag u suuroobay duuna alaakhar kii aan la niyoodinse waa lagu leeyahay mesha waxaa jirta waxa la yihaha tadaakhul alghasalaat tadaakhul alghasalaat in qabaysyuhu ay isdhex galaan labada shay khaslataynka ah, loo qabaysanayo labada shay loo qabaysanayo hadday isku xugun yihiin fi lwujuubi aw fi sunniya fi lwujuubi aw fi sunniya waxaa ku filan inuu maaratay hal qabeysa ayaa ku filan hal qabeysa ayaa ku filan wain lam yanwi yuu niyoonin labadiiba u niyoonin be sida ish aljanaabatu walxayd oo kale aljanaabatu walxayd gabadhii ka qabaysanaysa labadaba waajib weeyaan hal qabaysa ku filan waa niyoonin be oo labadiba aynu niyoonin mid kale waa iska raacaya waa gelaya tadakhul wey hadday sulna labadaba yihiin ka warran iyaguna sida gusl ywm اljumca iyo gusl ywm alciid ah, maalin jumcadi ciid ba isku hagaagtay jumcadiina qabays bay kaa rabtay ciidina qabays bay sunaheed labadii baa isdhex gala iyaguna sidoo kale wey waa laba suna waxaa ku timid hadday kala kala xugun yihiin midna waa waajib midna waa suno waa jinaabo iyo jumco oo kale haddaad labadaba wada niyooto labadaba niyooto halkaa qabays baa kugu filan ayaduna waa suurad labaad sooma laba suura wey mase saddex suura wey waajibaani iyo sunataani iyo waajib iyo sunno oo labadooda liniyooday saddexdaas marka waxaa leeyahay xasana lahumaa quslu waaxidin way israacsan yihiin hal qabiisa ku filan laakiin hadday kala xugun yihiin waajib iyo sunno ood mid kamida aada niyooto xasana almanu midkaad niyootay inbaa ku hasahay kaad niyootay in ku hasahay kii kale waa laga rabaa saas wey saddexdaas suuro ama afartaas suuro ayaa meesha ku jirta walow kaana calayha quslu janaabati wa quslu xaydin baa lagu leeyay fakhtasarat markaasay u qabaysatay liaxadima midkood kafaa canhumaa waxaa kaga filan labadiiba halkaa qabays baa kaga filan weyla iyo niyoonin baa ku jirta waman iqtasala maratan hal mara qofkii qabaysta waaxidatan oo keliya biniyati janaabatin janaaba uu qabay iyo niyadeed wa jumcatin labadaasi waa sunaiyo farad soo maartid lakin labadaba waa niyooday xasalaha labadaba hadduu wada niyooday waa ka ansaxaysaa aw niyati axadihimaa midkood niyadiisa ayuu maaratay ugu qabaystay o jumcadiiba u niyooday ama janaada u niyooday xasala duna alaakhar midka uu niyooday baa u ansaxay oo xasilay duna akhar midka kaalese maya faslu yusanu waxaa la suneeyaa qusul jumcati jumcada in la qabaystaa sunna ah sidaasay shaaficiyada ku tageen qaar waxay leeyihin waa waajib qawsul yawm ljumcati waajib ala kuli muxtalim baaba so arortayba waajiban ala kuli muxtalim qof kasta oo muxtalim ah oo qaan gaadhay manaha eh, lakin shaaficiyadu waxay daliishanayaan man iktasala yawma aljumcati fa biha nicmat nicmat baa waman lam yaktasil waman tawada'a falwudu mxuu aha man man mm, man tawada'a yawma ljumcati fabiha sax wey man tawada'a ywma اljumcati fabiha wa nicmat waman iktasala fausl afdal waman iktasala fausl marka wuduugii keliya waxaa la yihi biha wa nicmat ba layidhi haddaa weyse keliya qaato ya wa nicmat ule mauuxbata waa lagu amaanay waman iktasala fausl afdal marka afdal haddii la yih laftirkeeda waa laga fahmi faadil iyo mafduul mafduulka laftirkiisu isaga quriisa ma dilla waa u laga fadli badan yahay mooyeen marka shay aan banaaneen mubaalaغadan afdalka lama dheheen muqaabilkiis lama dheheen nacam calaa kulli waa masale khilaafiya lakin khuruujan can ilkhilaafi inaad qabaysato jumcada la qabaysto wey oon la tasaahulin la fududaysanin xikmadan dadkaas ku imaanayo ee meeshaas ku imaanayo iyo xaaladaas nabiga aleyh isalaatu wasalaam dad oo ka imaaday cawaalida oo waddada kusoo lugeeyay oo qorax kulul ay ku dhacday oo shiilaya yaa gurigii ugu imaaday jumcaa jumca caaisha loo ag fadhida markaasuu nabiga alay slam wuxuu yiri law iktasaltum ah, inaad qabaysataan ma fiicnaan lehed halkaasi ay leeyihin kuwa leh waa suno ee waajib maaha qoladaasuu nabigu alay slam low bunu isticmaalay qusl jumca ala kuli xaal wuxuu ley musanifku waa sunna wa quslu ciidayni labada ciidood ciidulfidriga iyo ciiduladxada labada ciidoodna iyadana la qabaysto wa qusl kusuufayni labada kusuf labada la madoobaad dayax madoobaadki iyo qorax madoobaadki wey ayagona in la qabaysto isijtimaaca iyo dadkaas ku imaan walistisqaa in istisqaaha iyo xilliga maarata la roob doonaya iyaduna dadka iskugu imaanaya meelaha banaanka iyo meelaha lagu roob doonaayo iyo min qusl mayiti mayt dhaqidiina waa laga qabaysanaya qofkii mayt dha man asla mayita falyaktasil man eh, xamalahu falyatawada ninkii mayt dhaqaa ha qabaysto ninkii qaadana ha weysaysto waa iska suna waajib ma ahase waajib ma aha wlmajnuuni kii majnuunkaha waalaa iyo wlmuqma calayhi kii limiyir daboolay idaa afaaqa markay mihirsadaan ah, shaafici wuxuu lehy radia allahu canhu majnuun ma jiro ilaa anzl qof kasta oo xaskiisa uu taga ma jiro mini baa ka imaata caqdiba markuu tago ssoo dhaqaaqaysa soo daadanaysa marka waa inuu qabaysta markuu miirsado walilixraami ixraamkana waa loo waa loo qabaystaa haddaad xaj niyoon rabta ama cumro niyo miiqaadki baad joogtaa inaad niyootaa rabta xajka ama cumradii qabayso ah, waad qabaysanaysaa waliduhuuli makata almusharafa makadaa sharafta leh allah u ziyaadiyey sharafta eh ayadana geliddeedana waa loo qabaysanayaa marka la gelayo xadiidkii cabdullah bn cumar id idawal buu nabi degay tasala uma dakala walilwuquufi bicarafa carafa istaageeda la istaagaa yowma carafa maalinta sagaalaadka ah iyaduna waa la qabaysan walidawaafi baa loo qabaysani dawaafka kacbada la dawaafayo yani qaarkoodna xadiis ba kusoo aroortay qaarrood qaarka kalena waa loo qiyaas qaadan liijtimaaci ciladii baa jirto oo ijtimaacu naas iyo kulanka iyo walidawa sacyi sacyigana waa loo qabaysani beena safa walmarwa la sacyinaayo safay mara dhexdooda la ordaayo walidukuuli madiinati rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam madiinadii rasuulka alayh salaam marka la gelayo wa bilmashcari lxaraami meeshaa mashcarulxaraam la yihaahdo musdelifana waa la dhahaaye marka la istaagayo iyadana waa loo qabaysani habeenkaana ciid weyaba subaxdaas ciid weyaba iyaduna wa halaahatun wa qasalaatun saddex qabaysna iyadana waa jiraan oo liramyi ayaami tashriiqi ayaamaha ayaamu tashriiqi la yihahdo tuurashada dhagaxay ah la tuuranaayo ayaana iyana loo qabaysan wa halaathatu waramyu waqtisaalu halaathatu halaatan saddex qabiis oo qasalaatun thalaat qabiisyo saddexa yaa iyaguna sunna ah oo maxay yihiin lirabyi ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yihahdo ciidul adxaada ka dambaysa maalinta koobaad iyo labaad iyo saddexaad ba ayaamu tashriiq la dhahaaye ayaguna haddee waa muxuu ahaa waa loo qabaysanaya ya jimaar ku dar hadi waa fiican tahay si tawdiixulwaadixaad wa waa lasii cadeynaya lakin lirabyi ayaamu tashriiqi hadaa ogaada dhagax tuurka wey lirabyi ayaamu tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa dhagax tuurkooda dhagax tuurka saddex maalmood maalmaha saddexdaa waxaa la tuurtaa saddex dhagax midan xagga soo xigtaa masjid ulkhiif mina xaggeeda xigta oo la dhaho jamratu dunya dhaxda mida ku jirta wasdaa xagga maka mida xigto caqaba la yihahdo ama jamratu shajara shajara alcaqaba walkumra inta kuwaas wey saddexaasaa la tuurtaa marka markaad u ambabaxayso bacda zawaal bay bilowdaane halkaas markaad u ambaxayso adoo qabaystay baad dhaqaaqaysaa danbaana kujirta xiliyaha qaar waaba kulushahayba inaad qabaysato oo isqaboojiso baabu tayamumi tayamumku kusaabsan yihin ah, tayamumku luqada waxaa lagu yihahda alqastu ila shay shay loo qasto ayaa la yihahda sharcigana waxaa weeye isaalu turaabin wayso turaab la gaadhsiiyo daahira lilwajhi walkafayn ama lilwajhi walyadayn shaaficiyada raaco lilwajhi walyadayn ah, wejiga iyo labada gacmood macalmarfiqeynka wey shaaficiyadu halkaasay gaadhsiinayaan ah, macalmarfiqeyn ba aimada qaarna maxay leeyihiin waxay leeyihiin alwaj walkafayn alwaj walkafaan wejigii labada sacab xadiid camaar binu yaasir fi saxiix bukhaari muslim kusuga xadiidka asagay deliishanayaan ah, yakfiika an tafcala hakada hal mar ah, intuu ku dhuftay markaasuu masaxa wajhu wakafiih intuu ku dhuftay wejigii saas yiri intaas kugu filan shaaficila ku arki doonta si iskula qaloocinayaan waad arki doontaa ilaa marfiqeynka tii la gaadho yaa weliba si oo habaysan oo fiican baa loo samayn doonaa waayahay xadiidkooda daciif wey tayamumka wuxuu kamid yahay waxyaalaha khasaa'isu hadihi اlumma umma almuxamadiya ummaddeena nu khaas ku yahay tayamumka oo waxyaalihii shan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waa ligu fadilay oo waa ligu khasisay ya waxaa kamid a ah, wajucilat alardu eh, duhuuran wa duhuur ah, turaabteeda waa daahir waa lagu dahar qaataa waa lagu tukadaa meel kasta fainama adrakat kasta fasalli waxaa kale dee tayamumkana waa dhacaa waa ku asaxaa waa lagu tayamumaa dalka waxaa leeyahy ummaddan ay khaas ku ahayd oo khasaais hadi lumma bay kamid tahay ijmaacana waa keenay qabla alijmacna qur-aanka falam tajiduu maaan fatayamamuu fatayamamuu saciidan dayiba marka masaa'il fara badan oo isku hayaan fuqahada waa jirtaa laakiin cumuuman masalada waa masala sharciya oo qur-aanka iyo ijmac lumma iyo axaadiista nabiga saxiixada intaba ay cadaynayso tusaysa wey shuruud buu leyahay bule musanifku wuxuu ku yihi wa shuruudu tayamumi tayamumka shuruuddiisu halaathatu saddex wey saddex shardi baa loo shardiyaa sharduna waa qabla dukuuli lmaahiya intaan shayga la gelin isdiyaarinta horaa shuruudda la dhahaa ah, shardiga sidiisaba waa waxaan intaada guda gelin waxaa lala imaadaa shardi la dhahaa faradka waa markaas hawsha kudhex jirta iyo iyo shuruud ah, intaadan tayamum gudagelin saddex shardi hadii lagaa helo markaasa tayamum karta ma ylزm min cadmhi اcadم ba dhaha ma ylزm min cadamihi اlcadم walaa ylزm wujudi wujuda walaa cadم lidati naعam w shuruud التayamumi ثaلaثaةu saddex wey ko an yaqca waa inuu dhaco tayamumku bacda dukhuuli اlwakti waktiga markuu gala kadib in kaana hadduu yahay waxaa loo tayamumaya lfardin liأjli fardin farad darti hadii loo tayamumayo oo loo gebagabaysanayo ama mase linaflin suno muwaqatin wakti leh sunooyinka waktiga leh sida salaatu duxada oo kale waa sunno wakti lehdi sunooyinka kale ee tawaabicda rawaatibta wakti bay leeyihiin sunno wakti leh ama farad hadda u tayamumayso faradkaasi ama sunnada waktigeeda waa inuu galo liannahu waa rukso tayamumku shayga ruksada ee xaajo loo baneeyeyna waa in la gaaro wixii loo baneeyey xilligiisi iyo xaajadii baahidiisi waa ina gaadho wey in xilligiisi gaadho bal yajibu waxaaba waajibi iska dhaafee qabla wakti keliya meehee waktiga markuu galo xataa marka tayamumka aada gudaha la gelayso afwan iska dhaaf mxuu ahaa diyaargarow hore bal yajibu akdu turaabi turaabta ama carada qaadideeda ayaa waajiba filwakti ah, waktiga gudihiisa markaad carada qaadayso intaad carra sii qaado wakti oo soo dhow oo sii haysato lagama ogolo carraad sii haysata meeqaa ka adhi toban daqiiqo gacanta kusii haysata markii la gaaray waa ku tayamumtay waxba kama jira buu kuleeyahy carrada naqliga lasoo naqliy lasoo qaadayaba xilli waktiga uu joogo waa inay waafaqda buu kuleeyahy bal yajibu waxaa waajibaya akhdu turaabi carad inaad qaadato xilligaad qaadanaysana u ahaada fi lwaqti falow tayamama hadduu gebagabaysto qofku shaakan xaaluu shakisan yahay fi buu shakisan yahay ma gaarin mise ma gaarin lam yasixa ma asaxaya tayamumka noocaasa shakiga ah yaqiin baa la rabaa wain saadafahu wain saadafahu walow saadafahu haba waafaqe xataa ha waafaqo waa shakiya waase waafaqay waafaq sax baa laheyd baa layihi waxba kama ansaxay yaqiin wax ku binay marka horeba walow tayamama hadduu u gebagabaysto qofku lifaa'itatin lisalaatin faa'ita salaad tagtay oo waqtigeeda ka tegey ayuu rabaa inuu qadeeyo biyana ma haysto sharcan buu uhaysan ama xisan buu uhaysanin waa u tayamumay lifaa'itatin salaad tagtay daxwatan xilli barqin aho waqtigii salaadii tagtay aan la gaarin ayuu tayamumay ilan salaadda marka tagto waqtika ah, xasuusataba aqimi salaata lidikri iyo eh, markaas waad tukanaysaa waqti ma sugaysa daxwatan xilli barqina ayuu gebagabaystay falam yusalihaa ha gabagabaystee lam yusalihaa salaaddii faa'itadaheed munan tukanin waktiga asagaha ay u gabagaystay muna tukanin xataa muna tukanin ilaa ay xadarat ilduhru duhurkii ay kasoo xaadirto salaaddii duhur waktigeedii baaba la gaaray so gabagabadii waysadeedii qaba salaaddii faa'itadeeda aan tukanin falow waxaa u banaan an yusaliahaa inuu tukado duhurkii bihi bihaada tayamum tayamumka duhurkaas ku tukan karaa oo faa'itaad u niyootay lama dhahayo faa'itaad u niyootay maxaa duhur lama dhigi karo duhur ku tukan waa wayse qabaa aw mase faa'itatan ukhraa faa'ito kale oo salaad kale tagtay faa'itatan mid tagtay ukhraa kale hadday duhur waxay ka tagtay horqln casr rabaa ka tagtay casarkii buu ka dhigan karaa salaad kale oo tagtay buu ku tukan karaa athani shardiga labaad shardiga koowaad muxuu ahaa dukhul waqti shardiga labaad an yakuuna waa inuu ahaado waxa uu ku gebagabaysanayo bituraabin turaab caro daahirin daahir ah waa quyuud baa la quyuudun ixtiraasaad bay leedahay u qayd waxaa qaydka koowaad waxa wey turaab caro way leedahay daahira daahira najaasen khaalisin nadiifaho aan wax kale lagu dhex dardarin mutlaqin aan la isticmaalin mutlaqin mutlaq wuxuu u isticmaalay waxaan soo marnay kitaabu dahaara markaan soo mareynay biyaha maxaa loo kala qaaday daahirun mudahir wahuwa almaa lmutlaq sameen wahuwa almaa lmutlaq maa mutlaqna waxaa loola jeeday almaa alghayr mustacmal biyaha mustacmalka ahayn marka wuxuu ka wadaa tanna ayaduna caraduna turaab mutlaqah jirta waa turaabaan la isticmaalin turaab mutlaq ujeedaa ayib falam yusaliha muna tukan laana tayamumka sidiisuba waxaa weeyaan eh, sida biyaho kale bay isku khilaafsan yihiin biyaha marka muطlaqan soo marayn waxaa nidhi eh, waxaa baxaya almustacmal wama uzila binajaasati walam yatagayar aw ila akhiri marka eh, najaasa lagu zuuliyey najaasadiin marka ay ay biyihii aynan ziyaadin ka badan intoodii hore biyaha u dambeeya ee lagu dhaqahay de najaasada wixii hore markii laga baxo tan laakiin lama dhihi karo oo dee turaabtu iyo caradu isaalat najaasa looma isticmaalo nijaas baa ku martay caraan ku gebagabaysan ma dhihi kartid ah. marka muطlaqinta hadda waxay ku dhacaysaa aturaab almustacmal baa baxaysa khaalisin muطlaqin muطlaqan lahu gubaarun cara leh ah, waa inay turaabki la ahayna cara ay ku dhex jirto ah, waxaa ujeedaa siigo siigo gubaar ya ya lahu gubaar boor ha siigo ama boor ha sax wey eh, walow bigubaarin boor ama siigo eh, walow bigubaarin ramlin bacaad siigale ba allah ka dhigay ramli khaalisa oo kala daadaadanaya oon boor iyo siiga midna lahayn wax kusoo dhaaci lahayn taas kuma filla lakiin haddii uu yahay bacaadkan bacaad siiga iyo boor iyo wax wata oo markaad gacanta ku dhufato gacanta soo raacaya waa sax waa asaxaya laa ramlin ma jirtas ma banaana bacaad mutamaxidin khaalis ah a mutamaxidin ay khaalisin maxdi a turaabiska maxdi oon wax kale ku jiran boor lahayn kaama asaxaya walaa bituraabin turaabna ka asix mayso mukhtaliin lagu dheehay oo lagu daray bidaqiiqin budo ah, caro budo lagu darayna kaama asixayso walaa bijisin ama nuurad lagu daray jisigu waa nuuradda wey maasha la yihahda cad wasuxaaqati khazafin ama jelay la shiiday daalka jelayga la yihahda dhooba intii la dubo shumadii wax laga sameeyo isagana la jiiday waxaas o dhan turaab laguma magacaabo ah, turaab ah, fatayamamu saciidan taasa turaaban ila shaaficiyadu aimada qaar isku khilaafsan maalikiyad iyo saciid waxay ku tilmaamayaan kulamaa sacada cala alardi wax alla ardada korkeeda joogo derbigaasad ku dhufani wax alla dhulka saaran o dhan ad ku tayamumi oo tayamumka nabi sal slam jidaar buu nabiga ku tayamumay ayay deliishanayaan shaaficiyadu waxay leeyihin jidaar jidaan cara labu ahaa wuu xoqay caradu kala soo baxay ixtimaalkaasa ku jira badala alistidlaal badala alistidlaal kol haddii ixtimaalka carada ee siigada ku jirta meesha tayamum saciid intaan uu haystay nabiga alay salaam daliilkiina aad leedihi derbi baa lagu tayamumi karaa waxa wey ixtimaalkaasaa buriyey waka fuqarada halkaa wa is haystaan fiqigan haddaa ku jira lakin maxaa la dhahaa noociisa maxaa la dhahaa fiqi madhabi maaa la dhaha i madhabi fiqi laba uqaybsama fiqi muqaaran iyo fiqi madhabi hadda fiqigan waa fiqi madhabi hmm. aad ooma sii dhexgalayna marka ayib walaa bijasin wasuxaaqati hazab wamustacmalin mustacmal mulaqii bay ixtiraas ka tahay mulaq mustacmal baa kasoo horjeeda wa mustacmalin lama isticmaalayo biyturaab la isticmal ar la isticmaalay wa huwa mustacmal waxaa weeye maa cala alcudwi xubinta korkeeda wixii saaraa xubintii wejigii wixii saaraa baad intaa kasoo qaadatay baad haddana gacmihii yaad ku masaxday aw amase tanaahara canhu ka qofka wixii ka ee maradii u ku firdhay ama gobasha kufidhay ku firdhay intuu soo qaada kaga firdhay bu iska qaatay haddana ka qasii qaatay taasa waxaa la dhahaa mustacmal baa la yidhaahdaa athalithu shardiga saddexaad min shuruudi tayamum kamid a alcajzu baa shardi ah inuu qofku ka cajizo can isticmaalilmaai biyaha inuu isticmaalo ka cajizay biyii isticmaalkoodii buu kari waayey w kari waayey cajiskaasa laba loo kala qaadi xisan wa sharcan bay kala qaadaan xisan wa sharcan xisan waa maxay biyihiiba gacan kumaysid aad ka cajistay sharcanna waxaa weeyaan wax sharciga ku ogolaayn baa ku haysta oo cudurdaar ah waa jiran tahay waad xanuunsan tahay waa cabsanaysaa xoolahaad ubaqaysa waxyaalaso dhan cadaarti wey cadaarti marka alcajzu can isticmaali lmaai xisan aw sharcan fayatayamamu wuu gebagabaysanaya alcaajizu qofka cajizay can isticmaalihi isticmaalilmaayi biyaha isticmaalkiisa ka cajizay waa gebagabaysanaya wayakunu wuxuu ahaani tayamumku oo uu kaa gudi can ilaxdaathi kuliha jamiic axdaad axdaasta dhammaantood alasqari walakbar xadadka muxuu uqaybsami jiray xadad asqara iyo xadad akbara soome asqarku muxuu waajibin jiray weyso akbarkana muxuu waajibin jiray qabays labadiba waxaa ku filan tayamum baa ku filan janaabaa kugu dhacday tayamumkaas caradii sidaad weysada markaad aad u tayamumayso aad u dhufan jirta gacmaha iyo wejiga umaa qabayskana u niyoonaysaa kii camaar radi allahu anu intuu intuu carada ku galgalshay nabiga alayh salam uu yiri maya sidaa u iska dheh gacanta iyo wejiga maa kugu filan alaxdaathi kuliha ah, marka waxaa soo gelaysaa xadadkii asqarka ahaa iyo akbarkii hadday noqoto janaaba hadduu xayd noqdo hadduu nifaas noqdo waxaasoo dhan baa kaaga filan lakin isaalat nijaasa oo gebagabaysan maysid nijaas baa ku taabatay waan tayamumay ma dhehaysid wayastabiixu bihi ljunubu junubku wuxuu ku banaysanayaa walxaa'idu bihi tayamumkaas yastabiixu bihi bitayamum aljunubu wuxuu ku banaysan wlxaaidu watastabixu bihi alxaa'idu xaaidadina waxay taymu ku banaysani maa yastabiixaani waxay ku banaysan jireen bilqusli qabays oo qof jinaabo qaba hadduu qabaysto maxaa u banaanaan jiray ya salaadii qira'at lqur'aankii xamlu lmusxafkii dawaafkii hadduu weyse qabo weyse ku darsado arrimahaas oo dhan ba kacbadi inuu galo masaajida inuu galo ayib maa yastabiixaani bilqusli qabays waxay ku banaysan jireen fain axdathaa hadday xadathaan oo ay weysadii ka burto xadad asqar baa loo jeedaa o fa in axdathaa xadathan asqara xadad asqaray xadatheen oo weysadii ka burto bacdahu bacda alqusli qabayska kadib xaruma calayhimaa waxaa ka xaaraana korkooda maa yaxrumu wixii xaaraam ka ahaa bilxadathi alasqari bisababi lxadathi alasqari wixii xaaraan oga ahaa soo maarti waad qabaysatay qabayska asagaa weysadiina way dhex galaysa daa uniyatu way galeen ama qabeyskii iyo weysadu sideedaba weysada qabeyskaa badan marka daqaar weeyaan wa isdhex galeen haddaad gaar u weysaysatana waa fiicantaha waa sunna haddii kale qabeyska waa isdhex adoo qabeyskii markaad bogtay kadib aad xadath qof ka imaad marka ma waa tayamumay tayamumka kadib ayuu xadathay fa in xadahaad waa saas marka waxaa xadathul asqar ma lagula xisaabtami ee la dhihi maayo weysadii waa kaa burtaye haddana qabeyskii u tayamum la dhihi maayo xadathulsqarki wixii ka xaaraantaha oo salaad inuu tukaday iyo arrima kitaabka inuu qaaday iyo waxaa unbaa unbaa xaaraamkaa fa in axdathaa hadday xadahaan bacdahu tayamumkaa kadib xaruma calayhimaa waxaa ka xaaraana maa yaxrumu bilxadath alasqar waa meeshii haddaan ishaaraynay fuqahadu ay laqzi waxay dhahan lanaa lanaa mutayamimun axdatha walam yabdul tayamumuhu lanaa mutayamimun axdatha walam yabdul ah waxaan leenahay qof mutayamum oo gabagabaystay oo haddana xadath ka imaado xadathay oo tayamumkiisi una burin suuradan wey waa suurada masalada qofkii mutayamumka gabagabaystay qabaysna u tayamumay qabays u tayamumay xadadkan ka imaada ee weysada ka burinaya dambe qab xadadkii tayamumkiisii hore miyuu burin ma burinayo tayamumkiisi ma burinay tayamumkiis waa usax uu niyooday tayamumkan waa ka asaxay a ah, marka laqsi ah, fuqahada waa isxirxidhaan fain axdathahu fain axdatha bacdahu bacda tayamumi tayamumkii uu qabayska u tayamumay oo janaabe iyo xayd iyo waxbuu ahaaye xaruma caleyma waxaa ka xaaraana oo keli maa yaxrumu bilxadathi ilasqari xadadka asqarka wixii ka xaaraamta ahaa ee xadadka akbarka waa ka kor noqday walilcajzi asbaab shardigaa saddexaad ee ah alcajzu can isticmaali ilmaayi asbaab buu leehay asbaab buu leeyahay asbaabtii marka kuu sheegayaa oo waxay noqdaan sabab sharci ama ajzi cajzi sharciga iyo mid xisiya axaduhaa asbaabtaasi midka koobaad faqdulmaa biyihi oo la waayo wey qofkii biyoma ma haystaba marka sabab buu helay sabab alcajzi marka haddii uu biyihiba haysanin oo biyaba meesha ayna lahayn waa tayamumaya <clears throat> fa in tayaqana hadduu yaqiinsado in tayaqana hadduu yaqiinsado qofkii cadamahu cadamulmaayi biyo weynteed biyo la-aan buuba yaqiinsanya meesha meel biyo laga geelu ku raaci jira baadi cidla aheed oo uu yaqaana weligu dhex mari jiri meel biyo lagu yaqaanaba maba ahaba yaqiin buu uhubaaba muxuu marka ka raaraadin oo ka hor ordi buuraha ufuuli markaasba tayamumkiisi gabagabadiisu bilaabanaya ah, saasuu ka wada fain tayaqana hadduu yaqiinsada cadamahu cadamulmaai biyo meesheedi ka jirin buu yaqiin uhubaa tayamama waa gabagabaysanaya bilaa qalabin raadin la-aan isagoo waxba raaraadinin wain tawahamase hadduu umaleeyo wujuudahu wujuud almaai wahmi ama shaki aw ikashaki in w maaratay biyo meesha ay jiraan biyo inay jiraan waa dhici kartaa meesha geedka eh, maaratay eh, biyo inay kudhex jiraan maa dhici karta dadkaa biyo inay haystaan maa dhici karta waxba tawahmay wajaba waxaa kuwaajiba dalabuhu dalabulmaay biyihii inuu dalbo raadiyo marka waajib ay ku tahay inta qalbigiisaba uu ka helaayo biyo meesha waa ka jiri karaan suuragal uu leeyahay ixtimaalka waa inu soo afjaro iyo suuragalkaas xagee buu ka raadinaya min raxlihi buu ka bilaabi meesha inuu degan yahay iyo dadka la degan ah, iyo alaabtiisa iyo gurihiisi kudhaaqay wax weel wax ku dambeeyaan wa min rufaqatihi ama min rufqatihi dadka isaga rufaqada ee la socda la rafiiqaya la socda ah, sumiya rufaqa liannahum yarfiquuna lahu way u dhimrinayaan waxbay la qaban waxbay la waxeen hadduu xanuunsaday ogaan waxbay siin dhimrin baa ka dhexaysa wa min rufqatihi kuwa rufqada eh, ahe isaga la socdana waa ka raadinaya wax biyaha ma haysaan xataa yastawcibahum ilaa uu ka wada maro dhammaantood uu ka dhawaaqa ka gaarsiiyo aw amase laa yabqaa uuna ka harin buu dhex warwareegi min alwaqti waqtiga intuuna ka harin ilaa maa yasacu salaat salaad wax u waasac noqonaya mooyeena wax kalabuuna ka harin wuu raadinayaa waxbuu su-aalayaa ilaa iyo waqtigii markuu is yiraahdo hadda salaad intaa ka tukan laheed umaa waqti ka hadhay way kaa tegay hadda hadaad sii socoto markaa gabagabadu ku dhufa salaaduu tukan si waqtiga uga tagsiinin ilaa maa yasacu asalaad salaadda wax u waasac noqonaya mooyeene inta kale waa warwareegaya walaa yajibu alabu dalab iyo raadin biyo la raadiya waajib ma noqdo min kuli waaxidin qof walba inuu dul istaago labada biyo ma haystaa waajibku maaha bal yunaadii waa dhawaaqi man macahu maahu ninkii biyahaya walow bithamani lacag ba aan kaga gada oo biyaha aan ka gatee falyaatina biha noo keenu leh waa dhawaaqaya war yaa biyahaya war yaa biyahaya xaggaas utagi kuwaas u dhawaani war biyo ma haystaan walow bithaman uma yanduru markaasu wuxuu fiirin markuu rufuqadii ka dhex baxo oo ka bogo yanduru xawaaley gaararkuu fiirin haddana aggaa iyo aggaa iyo xaggaasu fiirin in kaana fi ardin hadduu dhul uu joogo mustawiya siman dhul siman hadduu joogo oo wax ka qarinaya uusan jirin xaggaasu indhihiisa mesha kudaasha xaggaana indhihiisa yuu wada fiirinaya wa ilaa ardu mustawiya hadduunan ahayn oo dhul siman dhulka uunan ahayn taradada waa noqnoqonoo waa ruclayn oo waan ordaya ilaa xadilqawthi gargaar xaddiis ayuu soconaya xadulqawth waxaa la yidhaahdaa waa soo wada saaba soo wadaba bixaytu buu soconaya low istakaatha hadduu gargaar dalbo birufqatihi dadkii rufqadiiseeda hadduu gargaar ka dalbo asagoo ka maqan oo biyo raadinayo yaa meelaha wax ku qabsaday dhawaaq hadduu dhawaaqo maca ishtiqaalihim rufaqadii uu kasoo godo iska mashquul aho biaqwaalihim hadalladoodii iyo waafcaalihim shaqadoodi iyo jira dhashashadooda howlahooda mashquul ku ah ayuu dhawaaqay laaqaaduu intay maqlaan ay u gargaari lahaayeen ah, halkaasuu gaarayaa biyo raadin buu ku maqaya waa wareeg ilaa xagee buu gaari masaafada inuu fogaado bahal xunaa lama rabe wuxuu gaaraya meel dhawaaqi dadki uu wax ka gaarsiin karo hadii la helo ama cadow helaan ama dhurwa libaax kusoo baxo muhal kusoo baxo uu qaylo gaarsiin karo rafaqadii laga soo gaaraay intuu dhaho iyagoo waliba mashquulsan oo hadlaayo dhawaaqiisi uu soo aggelia halkaas gaarsiin iyuu gaaraya warwareegii iyo gaarsi raadintii dhulkii hadduu dhul mustawga aynan ahayn wey in kaana fi ardi mustawga wa haddii dhulka una sinayn taradada waa noqnoqonaya oo waa wareegaya ilaa xaddi lqawthi ah, gargaar xaddiis xad uu ka gargaar dalbi karo oo warka uu maqashin karo ugusii fasira wuxuu ku yidhi baxaytu low istaqaati hadduu gargaar dalbo birufati birufqati rufqadiisa uu gargaar ka dalba udhawaaqo maca ishtiqaalihim ayago mashquul weliba ku abeeqwaali ah hadaladoodii iyo afcaalihim ayagoo aamusay oo dhegta taagaya ma ahee caadigood ayagoo iska ah meel hadduu gargaar dalbo la aqaahuhu ay u gargaari lahayeen oo maqli lahaayeen halkaas waa inu taynu ka dheeraanin intaasoo dhan waxaa weeye qayd kalaa jirto marka laleeyahay xadulqowd ha gaadho in lam yakf in lam yakhaf wa hadduuna ka cabsanaynin darara nafsi naf dhibkeed naftiisa ama naf kaleba ahaatee intuu maqan yahay inuu caruurta ka dayacmaan ama dhibaato ka gaadho ama asagiiba dhib u gaadho ama eh, meesh meel bahal leh oo kama dhow hadilqoofba intaan laisla gaarin masas leh naftiisa hadduuna u cabsanin wey aw maalin ama xoolihiisa una u baqin intuu maqan yahay xooli laga qaato oo laga xadu ka baqay aw mase saciida wuxuu fuulayaa jabalan buur buu fuuli sagiiran yar buuraha waaweyn isku taagi maaye <clears throat> meelaha buuran yaroo taagan kurbuur hadday jiraan kuwaas tukar ah, ka fuulo iyo aggi agga fiirin saciidan saira eh, jabalan buu fuulaya saciida sakiiran eh, jabalan sakiiran buu fuuli qariiban u dhow buuraha agtiisa udhow intuu fuulo iyo kubidhaamin wal wax biyaa iyo wax meelahaas wayajibu markaa waxaa waajib ku ah yajibu waxaa waajib ah an yaqaca alabu raadinta uu raadinayo biyaha inuu dhaco bacda dukuuli waqti waqtiga markuu gala kadib soo marti bacda dukuuli waqti unbaa qofkan asaga ah leano tayamum buu rabaa inuu carada ku gabagabaysto tayamumkaasu soo yuu uqilday rabaa si loogu qildayo oo tayamumkii wati waa soo marray de wati wa inu dhaco tayamumka le dalabkiina waa inu watiga dhaco dalabkiina waa inu watiga dhaco qabla alwaqti intaad wax soo raraasay inaad tiraahdo bacdalwaqti bay biyo imaan karaan meelaha reeba soo degi karaan wayajibu waxaa waajiba an yaqaca dalabu inuu raadintaa inay uh, uh, ku dhacdo bacda dukuuli waqti waqtiga markuu gala kadib fain dalaba hadduu dalbo ah, fain dalaba biyihii buu raadiyey falam yajidhu ma soo helin walaalkastu aaday xabdilqowth buu aaday buur buu fuulay xagguu raadiyey rufaqadii buu weydiiyey waxba waa waaye marka fain dalaba falam yajidhu oo watayamama deena u gebagabaysto ilan falam tajidhu maam markaa ku salaysan yahay biyihii waa waaye waa gebagabaystay wamakatha waa iska nagaaday mawdicahu meeshii uu ku gebagabaystay salaadaha ku tukanay buu iska fadhiyaa wa araada markaasu wuxuu damcay aakhara tayamum kale salaadii kale la gaaray intii bay iska deganaayeen isagoo degan baa wakti kale la gaadhay farad kale waa in haddana loo tayamumo araada wuxuu doonay aakhara tayamum kale ah. see yeeli haddana mar labaad ma inuu raadiyaa wuxuu leeya fain lam yaxduth haddayna kusoo darinin qalbigiisa ayna soo gelin maa yuuhimu wax mala geliya maa ambiye inay jiraan oo yaqiintii hore iyo raadintii hore un ay ku taagantay oo watayaqana uu yaqiinsan yahay alcadama weyn bialabi alawali raadintii hore yaqiin uhuba inay biyo carrada ka jirin wax tawahum oo biyo um, u malaynayana in carada soo ayna marnaba kusoo dhicin see yeelaya tayamama waa iska tayamama soo halkiisi fadhiya bilaa dalibin raadin la-aan ilan waa soo raadiyay meeshaad soo martay marnabaad ku noqon maysid hadduuna kugu soo dhicin weeyaan wax kaloo tawahuma dhaan dabagaali iyo muxuu ahaa daruur meel ka hortay iyo eh, mxuu calaamatu roob iyo wax saas oo kalea iyo dad ragbi oo socdo meel eh, socda iyo waxyaala noocaas oo kalea haddaad arki fain lam yaxdud hadduuna kusoo darinin maa yuhimu wax moodsiiya maan biyo moodsiiya wahuwa tayaqana uu yaqiinsan yahay alcadama biyo la-aan bialabi lawali buuna ku yaqiinsan yahay dalabkii hore tayamama waa gabagabaysanaya bilaa alabin raadin la-aan wain lam yatayaqanhu hadduusan yaqiinsaninse oo mase wajada wuxuu helay maa yuhimu wax moodsiiya ka saxaabin daruur buu arkay cir roob u eg roob u eg wa rakbin buu arkay dad socda jamcu raakib rakbin dad socda oo musafareya oo meelaha agiisini degeen laga yaabo wajaba alabu laana wajaba waxaa waajibaya aalabu inuu raadiyo biyo alaana hadda ka raadiyo ilaa min raxlihiise maya raxligii iyo dadkii rufaqadiisii iyo alaabtiisii uu hadda ka hor raadiyey ee uu wax ka waayey waa hubaaye ku laaban maayo meesha uu u malanayo hadda malaha kasoo galay taasuu ataagayo adaya wain tayaqana hadduu yaqiiniyo wujuudalmaai biyo inay jiraan oo biyo lagaba heliba ayuu yaqiiniyo hubaa meel buu ceel ku ogaa laasas buu meel ku ogaan jiray inta wujuud wujuudalmaayi calaa masaafatin bay u jiraan masaafo masaafadaasoo yataradadu ilayhaa ay ka noqnoqdaan oo gaadhaan oo ka imaadaan dhihaaban iyaaban ay gaadhaan almusaafiru musaafirku uu iskaga noqnoqdo muxuu rabaa lilixtidaabi xaabagurasho iyo walixtijaash cawsgurasho dadka musaafirka ee meelahan dega meelaha meel uun u jirto uun qoryo gurasho iyo cawsgurasho xoolo uu uga xaluuleynayo ama xaabad uu kasoo guranayo musaafirka ayaa u jirtaa wahiya meesha ayada ixtidaabka xaabagurashada iyo gurashada iyo caws gurashada loo aadayo fawqa xadilqawthi xadilqawthki hadda aan soo sheegnay waa ka koraysaa laakiin maanta yaqiin buu hubaa wuxuu yaqiin u hubaa xadilqawthi intii la dhaafo in la gaaro xadulixtidaabi walixtishaash meel qoryaha laga soo gurto musaafurka ay qoryaha kasoo gurtaan ama caws kasoo gurtaan oo xadulqawd ka shishaysa oo hadduu dhawaaqo ayna soo maqli karin rufaqadiisa ayna maqli karin yuu yaqiin wuxuu ku huba biyo in laga helayo ambiye laga heli ayuu hubaa wujuud almaai buu yaqiinsaday calaa masaafati yataradadu ilayha musaafir lilixtiaabi liajli lixtiaabi musaafirka meel uu aado qawriya gurasho iyo walixtishaash caws gurasho xushiga iyo cawski iyo waxaas wahiya fawqa xadilqawthi meesha iyaduna xadilqawthi waa ka koraysaa aw mase calima wuxuu ogaaday anahu yasiruhu inuu gaari bixafrin qariib ah, bixafri biirin qariib meel tog ihi waxbay degeen markaa wuxuu is yiri meeshan haddii aad qodoto xoogo biyaha dilba waad gaari biyaha waad gaari bixafrin eh, qoditaan qariibin dhow biyaha laga gaarayo wajaba labada xaalaba waxaa waajiba qastuu inuu uqasdo in lam yakfa in lam hadduuna ka baqaynin in lam yakaf dararar ka baqaynin ah, hadduu darar iyo dhib ka baqayn marka uu xadulqowd dhaafaayo xadulixtilaam waa inu ka baqayn ceelka markuu qodaayo waa inu dhibaato ka baqayn kusoo duuba ama ay dadki ka guuraan ka tagaan rafaqadii arrimahaas waa inu darar ka baqayn ah, tii hore iyo midda maxaa udhexey farqi udhexey maxay tahay tii u horey tan ya ha tii ya daca kuma dhina maan ku ira maa udhexeeya korka m suurad sheeg suurad labadi suura ayaa sheegi kara a masaa qariba maxa lagu magacaabi karaa xad lqawth aha goorma xad lqawth la aadi ah biyihi ka waayo rufaqadii gaararkiisa iyo maalfirfirintii aha xad lixtishaaf buna aadi walixtidaab garma aadi ya cinda tayaqun ya ya mise cinda tawahum ya wain tayaqana wujuudalmaa bu ku yidhi soo ma xad lqowth waxaad dhaafi kartaa yaqiin haddaad u hubto inay biyuhu laga heli karo xad lixtishaabi walixtidaab soo ma xad lixtishaabi walixtidaab a Eh, markaas yaqiin maad kutaa sooma ayib xad lgawth waan ogaanay iyo xad lixtidaam farqiga udhexeeya waan ogaanay xad lgawth waxaa la yidhaahdaa meeluu ka maqlaayo qofkii aad u dhawaaqday rafaqadaadi hadalkood hadalkaadi dhawaaqaadi ay kaa maqlan karaan lakin xad lixtidaam macnaheed waxa weeye waxba kuma maqli karaan waad ka fogaatay ah, oka ayib eh, ku noqo mar wainta yaqan wujuud alma calaa masaafati radu ilayha musaafir alixtidaab walixtishaab ixtishaash xushigaas ragaxus wahiya fowqa xaddi algawfi aw calima wuxuuba ogaaday anahu yasiruhu inuu gaari alma biyihi yani yasiruhu ma yasiruhu lmaa bixafrin bisababi xafrin qariib qoditaan uu qoday oo dhow ayuu biyo ku gaari wajaba qastuhu labada xaalaba waa inuu qasto cadaas fogna ugaari alkan uqasta in lam yakaf haduuna baqayni dheh dararan una ka baqayni wain kaana fawqa dalika ka waran waa suura saddexaad wey ufiirso wain kaana fawqa dalika fawqa dalika maxaa loola jeedaa arrinta kasii koraysaaba xad lixtidaami walixtishaash saddex xaalo saddex masaafo wey xadda koowaad maxaa la dhahaa xad alqowth ta labaadna xad lixtishaam walixtidaam ta saddexaadna fawqa dalika ah. wain kaana fawqa dalika hadduu kasii koreeyo falahu tayamumu marka waa gabagabaysanaya meel oo musaafo dheer ayuu ku ogaa biyo ina halkaa biyo laga salaadina waa la joogaa marka waa waa inuu intuu si socda salaadii tegi falahu tayamumu waa gabagabaysanaya walaakin wuxuu ku leeyahy inta yaqana hadduu yaqiinsado annahu asagu low sabra hadduu iska sabro oo yar fadhiyo ilaa aakhiri waqti waqtiga akhrigiisa intuu ka gaarayo lawajadahu inuu biyoheeli hadduu yaqiin uhubo yaqiin uhubo faintidaaruhu sugidiisaa afdalu fadli badan biyaa loogu maqan yahay dhaan baa lagu maqan yahay waa yaqaanaa kilomitrki baabuurti baa keenaysa in xilligii salaad on lagaan laga soo gaari buu hubaa waa fadhinaya waa sugaya afdalka wey wain dhanna hadduu maleeyo hayra dalika arrinkaa keyrkiisa yani hayr lwujuud in la heli mwuxuu malaya inuuna heli doonin falafdalu marka waxba sugi maayo aakhir wakti gaari maaye hadduu umalaynaya ayra dalika inuu helay akhir waqti inuuna helanin bu umalaynaya falafdalu tayamumu tayamumu baa fadli badan awal waqti waqtiga awalkiisa inuu iska tukado iska tayamumo oo salaadiisi u tukado intu wati waqtulfadiilihi intuu dhaafi lahaa bilaa khilaafin khilaaf kama jira arrinta ayada walow wahabahu haduu hibe walow wahabahu insaanu waa masale kale walow wahabahu adeer jooji warqadaha allalaabayso insha allah wuu noo dhamaan ilahay idankii kitaabka wuu noo dhamaani ilahay idankii ilahay ha noo dhameeyo haddaad kitaabkii amnin kaw jooga aad warqad furi aad bilowdo saas ku hayso ya kowa hadda aan bilowna ya <laughs> hadda aan bilowna dadka alcadona saas waay ardada kitaabka kaw joogin ba maanta saas mahayni ya waa un iska wadaa fasilkiina uu imaan ku joogsidaaga insha allah mm-hmm. marka cashirka yuna dhaafin annagoo indhaha ku taagay inaan fahmi laan ahay waxaad u malaynaysaa annago ka mashquulay marka indhaha si fican ugu taagno isla qabana baalka kitaabka ad isla qabto ayib walow wahabahu insaanu hadduu qof u hibeeyo maan biyo ayuu uhibeeyey wahabahu insaanu maa-an qof yaa biyo kuu hibeey hoy oo oh, mase aqrada waa daymiye iyahu asaga war biyahan ku weheyso dayn markaad heshaysi oo oh, caarow caariyo u siiyey muxuu caariyo u siin dalwan ilan biyo lama caariyeyn kare caari biyo ma laisku caariyeyn karaa maya caariya waxaa la dhahaa tamliku almanfaca wa icaadat shay dat shaygii in la celiyo manfacadiisana lagu siiyo wey biyihii marka waaba isticmaashay maxad celin neefkan irmaanka ah soo isagii oo noolla iisoo celi neefkii iisoo celi lagcaanaha kala bax taas wey wadaantan isticmaalo biyo kuso dhaansa wadaantii la iikariy xariggeedii marka taasaa caariyo geli kartaa biyaha in uu ku siiyo qofka iyo inuu ku deymiyo ama aad ka gadato way suuragal aw acaarahu dalwan wadaan ayuu caaniye u siiyey oo yihi wadaanta ceelka ukaas biyaha ku jirtay wadaanan isticmaalo kaga soo darso lazimahu lqabuulu laba saddexda xaalaba inuu aqbalo waa ku waajib wey waaba la iska siiyey hibo wey hibaduna inta badan waxba maaragtay ma ahaa haalibka sida aqlabka ah haddii hadiye iyo hibe iyo ay tahay imtinaan iyo waba ijtisaamax mana sheegasho iyo waxdaas oo kalea kuma sii dhacdo dayn hadday tahayna beyc wey waaba beycba caariyada iyadana waa caadi oo dadku way waxba iskuma sheegtaan aw u dalwa lazimahu lqabuul wa in wahabahu hadduuse u hibeeyo taa hore waxay ahayd biyo ayaa loo hibeeyey haddase maxay tahay in wahabahu wuxuu hibe u siiyey aw aqradahu uu dayn u siiyey hamanahumaa lacagtoodii lacagtii biyaha ama lacagtii wadaanta ayuu yihi ho oo dayn ku kala wadaan ama me biyaan hoo eh, kusoo gado lacagta kusoo gado waa dayne ama hibo weeyaan lacagtan hooy on ku hibeeyo kusoo gado famanhuma falaa ma aqbalayo laazimku maaha falaa yalzam yani inuu aqbalo laazimku maaha lacag ba lagu dhibo kaasha oo aad maarata hib ahaan lagu siiyo ama deen ahaan lagu siiyo wax kusoo dhamaysato waxaa dhici karta inay xoogo mina ah iyo sheegasho ah iyo hadhow kugu sheegto yaa dhici karta marka inaad aqbasho waajibkugumaha bay leeyihin sida u leehay wain wajada almaa hadduu biyo helo aw idalwa wadaan buu helay yubaacu la iibinaayo bithamani milihi asagoo kale lacagta lagu gadi jiray ee caadiga ahaab waa lagu gadayaa wa huwa thamanuhu waana lacagtiisii thamanu miligaas fii dalika almawdici meesha uu ka joogay wadalika dalika alwaqti waqtigaasna uu ka joogay lazima waa ku laazim qofkaasi shiraa'ahu inuu gato biyahaas ama wadaantaasi inuu soo iibsado waajibi ku tahy waa goorma in wajada hadduu helaya thamanahu lacagtiisa lacagti u haystaa qofka lacag buu haystaa wadaan iib uu helay oo biyaha lagu soo dhaansado ama biyo iibuu helay biyaha iyo walaantaana thamanu mithli bay taagan yihiin wax laga faa'idaysanayo oo fursaddan lagaga faa'idaysanayo ma ahee qiimihii caadiga ay ah suuqa ka joogeen wey waana haystaa inuu soo gato waajibay ku tahay lannahu maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahu waajib maa laa yatimu lwaajibu illa bihi fahu waajib ah, inuu weysaysto biyaha ku weysaysto waajib wey falam tajiduu maana ma haysto biyihi waa yaalaan waana garan karaa in wajada hadduu helo thamanu lacagtiisi faadiran xaalay ka dheertahay lacagtaas u haysto can daynin dayn lagu leeyahay lacag buu haystaa lacagta lagu haystana deymaha lagu leeya way ka badan tahay daynti lagu lahaa intuu iska bixiyo iyo wax soo hari faadilan can daynin dayn walow muajalan dayn muddala baa alla ka dhige xataa dayn muddale hadday tahay dayn lacagta u haysto waa inay ka baxsantay laakiin haddii lacagta u haysto daynta lagu leeyahay ayna ka badnayn walow dayn muajalo muddala waqtigeedu aan la gaarin ha noqotee waajib kumaha inuu markaas uu soo gato tayamumkii fari carada la gelaya waa tayamumaya walow muajalan wa mu'anati safarihi ayaduna waa inay faadilan ka tahay faadilan can daymin bay faadil ka tahay ka dheer lacagtu walow maajal wa mu safarihina faadil bay ka tahay safarkiisa uu ku jiro wixii mu ahoo nafaqo ahoo uu baahnaa oo xaajaad waa inay lacagta ka dheertay dahaaban markuu tagaayo wa rujuuca markuu soo noqonayo si socodii soo socod wuxuu isticmaali lahay oo safarkaas shaqadii nafaqadiisaana waa in lacagta ay dheeraad ka tahay lacagtaa dheeraadka marka biyaha ku gato waa banaanta markaas waa laazim bay ku tahayba laazimahu fain imtanaca waxaaba diidayba man baa diiday fain imtanaca hadduu diido saaxibulmaagi kii biyaha lahaa ama kii wadaanta lahaabaaba diidayba min beecii inuu ka gato alaabta an wadaanteeda kaama gadaayo biyahan kaa gadi mahayo kusiina mahayo buu yihi wa huwa mustaqnin waana ka deeqtoomaa midkan biyaha le ku dhegan canhu can ilmaa waa ka deeqtoomaa biyaha uu ka deeqtoomo oo dheeraadka ah yuu dadki inuu siiyana waa diiday inuu ka iibiyana waa diiday a see la waxa qofkan uu rabana waxa wey tayamum iyo cafwan wuxuu rabaa biy weysu rabaa weyse wuxuu rabo wey lam yaakudhu ka qaadan uu mahayo qofkii biyaha diiday qasban xoog oga qaadan mahayo weysaan rabaa xoog baan kaga qaadani biyahan ma jirto ilaa licadashin oon inuuba haysta mooyeen naftiisa haddii khatar gasho oon ay hayso biyihiina laga geli waayo loona diiday in la siiyo gelitaan in la diiday marka xoog buu kaga qaadan xoog buu kaga qaadanaya hadhowna waa iska bixin hadhowna waa iska bixinaya dayntii Ah, lam yaakuduu qasban xoog oga qaadan mahay ilaa licadashin lakin laakin haddii tahay wayse wuxuu u rabo biyaha loona diiday carada ayarso tayamumka yaa u yaala isagoo loo isagoo haysanin bay ka dhigantay ilaa licadashin oon on hayo oo on isagoo hayo loo diiday mooyeen markaa xoog buu kaga qaadan walow wajada hadduu helo bacda maain biyo qaar biyo in biyo kis biyo ah a bacda waxuu cabirayaa biyo ku filan maaha marka bacdi iska noqotay walow wajada hadduu helo bacda maain biy qaar biyaah ama in biyaah oo laa yakfi aan ku filleen dahaarata dahaarays ku filleen waysadii iyo acdaaulwuduugii biya ku fillaan karin wejigii kaliya kufilan tahay ama gacmihii kufilan tahay maxaa la samaynayaa intaa basuu haystaa lazimahu waxaa ku waajiba isticmaaluhu inuu bacdigaa isticmaalo intaa yar uma kadib markay ka dhamaato yatayamamu gebagabaysan lilbaaqi buu gebagabaysanaya intan wejigii buu marini markuu wejigii mariya ka dhamaato soo maaha hadduu falam tajiduu ma aan tagany falam tajidu maan hadduu taag lakin in biyo oo meesha ka muuqda falam tajidu ma leannahu ma wey waa haba yaraadaane intaasu ka takhalusi kadib deen markaasu tayamumaya saas wey uma yatayamum bilbaaqi baaqi buu tayamumi yani tayamum kuma kala haray waa israacinaya falmuxdithu waa kusii faahfaahinaya fal qofka tayamumaayo ma qof xadath asqar ku dhacayba mise waa qof jiraaba xadath akbar oo ku dhacay in yaro biyo haystaa xadath asqara wayse u baana ama mee qabasba u baana biyuhuna waa yaryihin see la yeeli kala qaad falmuxdithu qofkan weysada ay ka burtay xadadka asqarka u ku dhacayo weysada raba yudahiru wajhahu wejigiisuu horta dahiraya weji ka bilaabi weji dhaqi weji u horey wax waajibee uma yadayhi gacmihiisuu ku xijisiin cala tartiibi tartiibkii weysada acdaaulwuduga afartaha waa weynaa sidii ay u kala horreeyeen fi suurati iyo xadiidka nabiga iyo sifati salaat sifati wuduui nabi weysadii nabiga ayuu ku socodsiin waljunubu marka hadduu wejigii markuu dhaqay gacmihii ay soo gaarin way ka dhamaadaan markaas tayamumi gacmihii markuu dhaqay lugihi soo gaarin ayay ka dhamaadeen waa tayamumi oka saas wey waljunuubi kii janaabada qabay ka warran in yaroo biyuu haystaa inuu qabaystona waa rabay ma kuma wada filla waa isku intaas isku shubay yabda wuxuu ka bilaabi bimaa shaa meeshuu rabo ka bilaabi leana qabaysku laa yalzamu fiihi tartiibu qabaysku isago tartiib waajib maaha meeshaas rabtaad ka bilaabi kartaa qabayska fadliga sida fadliga badan iyo inaad waa soo maray oo xadiiska nabigana waaba ahaa alayh isalaatu wasalaam inuu dhanka eh, shaqiulayman shaqiulaysar uma uu ku shuba dha taasaa fiican laakiin wujuub marka laga hadlaayo tartiibku waajib maaha qabayska saas darteed wuxuu kuleeyahay yabda bima shaa inta yaree biyaha u haysto meeshuu rabu ka bilaabay jirkiisa wayundabu waxaasa la suneeyaa buu kuleeyahay acaali badanihi badanka qaarkiisa hore badanka qaarka hore ayaa fiican inuu ka bilaabo ya ah, taqdiim baa ku jirta aniga ima ima qoraye wayudabu waxaa la sunneeyaa taqdiim acaali badanihi badankiisa kore inuu maaragtay ka bilaabo inta kore qaarka hora athani thaniga muxuu ku dhacayaa asbaab alcajz asbaabtii cajiska keentay ya khawfu mxuu ahaa asbaab alcajski buu kamid yahy khawfu cadashin biyo waa haystaa laakiin wuxuu ka baqay taa hore waxaa biyihii ma haysaninba kan waxaa weeyaan khawfu cadash oon buu ka baqay cadashi nafsihi naftiisa inay oonto intan hadduu isticmaalo inuu oon udhintu ka baqay rufqatii ama rufqada la socota oonkoodu ka baqay wa xayawaanin xayawaan muxtaramin la ixtiraamo oo mudan in wax la siiyo kalbulcaquur iyo libaax iyo waxaas mee xayawaan muxtarama oo in wax la siiyo ay tahay ayuu oga baqay oon inu dhinto au asaga la socda walow fi lmustaqbali mustaqbalkaba soo socdaba ha ahaada cabsidaas ha ku salaysnaatee hadda maanaa ma oomana lakin wuxuu ka baqayaa berri oo kale biyo lama helayo dhulka waa yaqaanaa jid aan biyo lahayn weeyaan xoolahana ka oyma naftiisaa oomi waa haysanaya biyihi ah. marka tayamum buu aadaya maxalada ayada tayamum buu aadi wayaxrumu waxaa xaaraana alwudu'u weysaaba xaaraana xiina xilligaas xiina maxay tahay waa hadduu cabsi naftiisa u baqo rufaqadiisa ubaqo xayawaan muxtara ubaqo walow mustaqbal ala ka dhig intaasa xiina ay soo wada gelaysaa tawiin ciwadkii wey anjumal dhan bay ciwad u tahay fayatazawadu lirufqatihi yatazawadu waa sahay qaadani lirufqatihi rufqadiisi rufqadii linafsi baa u horeysa naftiisa ha usahay qaato waxaan ha u wato walirufqatihi rufqadiisa la socotana ha u tixgeliyo oo oonkooda haka warhayo oo haka murgo wayatayaman markaasu iska gabagabaysan bilaa caada waxaa lagu xumbaari faaqidulma qofka biyo haysanin oo kale ayuu noqono waa tayamumaya bilaa caada mana soo celinayo kolba duu safar ahaayo xadar buunan ahayn athaliu sababta saddexaad ee asbaabul cajziga kamida biyaha la waayey asbaabteeda kamida maradun jiro wey yakhaafu uu ka baqaayo macahu maciisa talafu cudwin xubin inay dhimataba biyo waa haystaa laakiin biyahan dhakhtar baa oga waxaya ama isagaaba garanaya hadduu isticmaalo xubin baaba dhimanba oo biyaha ayaa loo dhaweynin la yidhi talafa cudwin buu ka baqay biyo barafahoo fadhiyo wey mathalan ama jira haysa aw masafawaata manfacati cudwin xubin manfacadeed inay tagto ayuu ka baqay ilan xubnuhu ayaga daatadoodan waa la ilaalin manfacadoodan waa la ilaalin manaafic alacdaa la yiraha jirta manaafic alacdaa ah, xubnaha manaafic bay leeyihin gaara indhuhu waxay leeyihin aragii dhagii waxay leyihin maqalkii gacmuhu waxay leyihin masigii iyo taabashadii badshigii iyo qabashadii yadu waxay leyihin socodkii marka manaafic alacdaa marka wuxuu ka baqay fawaata manfacati cudwi xubin manfacadeed inay tagto aw mase xuduutha maradin marad inuu kusoo dariyo ka baqay waa caafimadsanya hada lakin biyahan hadduu ku weysaysto waa jira kusoo kadili ku dhahaysa maradkaasoo makuufin loo baqaayo geeri looga cabsanayo oo khatara aw mise shidata alamin xanuun daran ayuu ka cabsaday aw taakhiira alburi waa xanuunsanaa marka hore hadduu biyahan ismariyana qabayskii baa ka daahaya xubinaan biyaha inla mariyo aan ahayn oo laga ilaaliyanayo soo bogsanaysay hadduu biyihii maryan halkii isu sharari aw taakhiira alburi qabayskii inu eh, cafwan burigii ama caafimaadkii inuu dib dhaco ayuu ka baqay dib u dhaco aw shayan shay buu ka baqay faaxishan xun inay ka muuqato fii cudwin daahirin xubin muuqata sida wejiga oo kale iyo wuxuu ka baqay calaamo iyo bar iyo nabar xun inuu ka daahiro oo ay calaamo ku noqoto biyaha u ismariya daraaddeed wayactamidu fiihi arrinkaa xagee ka keenay waxaas ka baqay waxaas ka cabsaday waxaas cabsida xaggee muxuu ku birinaya muxuu ku asaleynaya wuxuu leeya wayactamidu fiihi wuxuu u cuskani cabsida ayada macrifatu aqoonta asaga uu leeya asagaba khabiira oo aqoon leh aqoontiisa yuu cuskan oo ku salayn oo oh, mase abiiban qof dhaktara oo yaqbalu fihi uu aqbalayo khabarahu khabarkiisa u aqbali abiib khabarkiisa u aqbali soo maarti abiib khabarkiisa la aqbali marki lagu yihah rag i haween baa soo gelaya leanna waxaa jirta man yuqbalu riwaayatuhu iyo man yuqbalu shahaadatuhu man yuqbalu riwaayatuhu waman yuqbalu shahaadatuhu hal haweenaya ama hal gabadha hadday riwaaya ku warisa xadiid taqbal hadday haddayba tahay qof cadliah soo ma laakiin hadday makraati noqoto masaaisha ku tacalooda maalka oo kale iyo masaaisha qaarkood ma la aqbali maqraati noqoto lama aqbala marka khabaruhu buu ku yidhi xagga riwaayadii qof la aqbalaya riwaayadiisa ama ragaada ama haweenaada u ka wadaa cadli un baa shardi ah yuqbalu fiihi khabaruhu hadduu qof khabarkiisa la aqbalayo u yahay saddexdaasi xaalo ayaa waxaa la yihahdaa asbaab alcajzi middan u dambaysa ee maradka ah sii tafriicaad sii leh tafriicaad sii leh qofka maradka iyo xanuunka u hayo nabarka asagaa ma waxbaa saaran ma banaan tahay arrimahaasaa markaa loo kala qadqadaya marka fain khaafa min jurxin walaa saatira caleyhi asla saxiixa biaqsal mumkin halkaa ha joogo jumca maanta bilahi tawfiq sala allah wasalam alaa nabiyina maxamed waala alih wasaxbi ajmaciin